kalaamka ay ku hadleen ayaa culummada nuxaadu raacraaceen waa baareen waa dabagaleen tatabuc ay sameeyeen raacraacid istiqraa ay sameeyeen waxay ogaadeen icraab inuu afar kaliya yahay oo mid shanaad jirin tatabuca lagu ogaado tatabuc raacraacid wa aqsaamuhu icraabka qaybiyaalkiisu arbacatun afar weeye rafcun god wey wa nasbun kordhig wa khafdun hoosdhig iyo wa jasmun reer icraab waa afartaas rafcun wa nasbun wa khafdun wa jasmun waa afartaas icraab rafcaha loo hormariyaa sababtuna waxay tahay kalaamku kama maarmo tarkiib oo mufiid ah oo aan rafca ku jirin ma jiro ma la keeni karo carabi maxaa yeelay tarkiib marka lagu yidhaha keen jumla mufidaa keen marka lagu yidhaha ficil iyo faacil haddaad keento faacilkiia marfuuca mubtadiya khabar haddaad keentana labadiiba waa marfuuc inna iyo isimkeedii khabarkeeda haddaad keentana khabarkaa marfuuca kalaam mufiida oo aan lafdi marfuucu ku jirin lama arko marka isagaa loo hormariyo maxaa yal lagama maarmo waa cumda la yidhahda waa cumda waa tiiru u yahay kalaam kalaam mufiid ah oo lagu hadlo oo uusan marfuuc ku jirin lama arko ma laga maarmo sidaasaa loo hormariyaa wa nasbun kordhig nasbaha caamilka keena aad u xoog badanoo ficilaa badanaaba keena saasaa loogu xijiyaa wa khafdun hoos dhig khafdaha jasmaha waa ka sharaf badan yahaa la yidhi maxaa yeelay isimkuu qaas ku yihi wa jasmu hadda meel hartaba loo arkaa saa u dambeeyo marka maxaa loo dabamariya hadda darajada ugu dambeyn u iska yeesho falil asmaa marka fiiri waxa la icraabo maxaan soo ogaanay waa isimka daahirkaa iyo ficil mudaaric alkhaali can inuunayn labadaas bisa la ecraabaa icraabtuna waa afartan siday u kala leeyihiin asmaada yaa gala afcaasha yaa gala afcaal haddii lagu sheega waa mudaaric oo shuruuddii laga helay asmaada lagu sheegaana waa isimka daahirka yaa gala marka yaa gala siday u kala leeyihiin afartan falil asmaai asmaadii waxaa u sugnaaday min daalika madkuurkaas daalika waxaa lagu ishaaraa rafcun naصb khafd jasm afartiyaa lagu ishaara bimacna madkuur falilasmaai asmaada waxaa u sugnaaday min daalika madkuurkaas lasoo sheegay xaggiisa waxaa uga sugnaaday alrafcu god wاnasbu kordhig wاlkhafdu hoos dhig walaa jasma wax reeba fiiha asmaa dhexdeed ma ahan asmaadu saddexay leedahay rafcu nasbu khafdu macnaheeda waxaa loola jeedaa isimka waa dhici kartaa caamil rafciya inuu ka hormaro la rafciyo waxaa kaloo dhici kara caamil nasbiya inuu galo oo la nasbiyo waxaa kaloo dhici kara caamil khafdiyo ama jera jer iyo khafda waa isku mid inuu galo laakiin ma dhici karo caamil jasmiya inuu isim galo maba galaba waxyaalaha jasmada keenaa ficilkay qaas ku yihin maba galo ism marka isim la jasmiyaa ma jiro isim ma jiro maxaa yaele caamil wax jasmiya ism maba galaba ismku saddexdaas mid ya imaa inuu ka horeeyo caamil rafciya loo rafciyo inuu ka horeeyo caamil nasbiya inuu ka horeeyo caamil khafdiya ama jera waa isku mid jeriya khafdi laakiin ma jiro ism la jasmiyo oo caamil wax jasmiya ism maba galaba jawaasinta waa arki doonaa maba galaanba asmaada ficilay gaar ku yihi asmaa maba galaan marka haddii lagu saddexda xaalo oo isimku icraabka ku leeyahay sheeg waxay leedahay rafca nasba khafd waa saddexdaas saddexdaasu leeyahy falil asmaai asmaadii waxaa u sugnaaday min daalika madkuurkaas alrafcu wاnasbu wاlkhafd walaa jasma wax reeb ah fii asmaa ma ahanin walilafcaali afcaashii waxaa u sugnaaday min daalika madkuurkaas daalika waxaa lagu rafco nasbo khafdu jasmu afartaa lagu ishaara walilafcaali afcaashi waxaa u sugnaaday afcaasha la sheega waa ficilkii mudaaric oo shuruudii laga helay walilafcaali afcaashi waxaa u sugnaaday min daalika madkuurkaas xaggiisa alrafcu god wanasbu kordhig iyo waljasmu reeb walaa khafda hoos dhig fiyaas afcaal dhexdeed ma ahan ficilka mudaarica icraabta saddexu ku leeyahy waxaa dhici kara caamil rafciya inuu galo oo la rafciyo waxaa dhici kara caamil nasbiya inuu galo oo saas lagu nasbiyo waxaa dhici kara caamil jasmiya inuu galo laakiin ficil lama khafdiyo ma dhici karo caamil khafdiya inuu ka hormaro oo galo maxaa yeelay fiiriya cawaamisha khafdada keenta asmaaday khaas ku tahay caamilka wax jara xuruufuljar calaamad isimka lagu yaqaanayga xirna afartii calaamo isimka lagu garanayayba kamid ahay soo ma ah, khafdadu calaamadii ay u aheed isim marka ficil maba geli kartaba ah, waxay gaar ku tahay isim marka xuruufu lkhafdi ama xuruufu ljar waad soo ogaatay yay galaanay gaar ku yihiin isim meel kale maba galaan ficil maba galaan kelimadaad aragto xaraf uu ka horeeyo min xuruuf اljar waa isim maxamed muxydiin cabdilxamiid wuxuu yidhi wa aquulu waxaan leeyahay anwaacu licraabi icraabka nucyaalkiisa allatii anwaacda taqacu dhacda fi lismi isimka dhexdiisa waalficli ficilka dhexdiisa jamiican dhammaan xaal ay yihiin arbacatun waa afar isku dar anwaacu licraab oo dhan waa afar wa aquulu waxaan leeyahay anwaacu licraabi icraabka nucyaalkiisa allatii fi lismi isimka waalficli ficilka jamiican dhammaan xaalay yihiin arbacatun afar wey alawelu kan ugu horeeya arafcu god wey wahaanii kan labeeya annasbu kordhig wey wahaaliu mid ka saddexeeya alqafdu hoosdhig wey waraabici mid ka afreeya aljasmu jasmo wey welikulli waaxidin mid kasta waxaa u sugnaaday waaxidkoo min haadihi anwaaci anwaacdan ka mida anwaacdan alarbacati afartaa macnan macnaa u sugnaaday macnahaasoo fi luqati luqada dhexdeeda ahaaday iyo wa macna macno macnahoo fi istilaaxi nuxaati nuxaadda istilaaxooda ahaaday dhexdooda walikulli waaxidin mid kasta waxaa u sugnaaday waaxidkoo min haadihi anwaaci nucyaalkan ka mida nucyaalkan alarbacati afartan rafco nasbo khafdo jasmu afartan nuuc mid kasta waxaa u sugnaaday macno macnahaasoo fi luqada dhexdeeda ahaaday iyo wa macnan macno macnahaasoo fi istilaaxi nuxaati nuxaadda istilaaxooda dhexdiisa ahaaday macnaheeda waxay tahay afartaa mid kastaa luqadana macnu ku leeyahay istilaaxana macnu ku leeyahay rafcadii ka bilow ama rafcu rafcihi fa huwa rafcaa fi luqati luqada dhexdeeda xaal u ahaaday alculuwu waa sarayn walirtifaacu kor noqosho saasaa luqada rafca luqa ahaan alculuwu sarayn walirtifaacu kor noqosho waa kaasa macnahaasaa luqada lagu yidhaha waa luqada wa huwa rafci fi listilaaxi xaalu ahaaday taqayurun waa isbedel maksuusun oo la gaar yeelay kelimadda aakirkeeda isbedel ku imaana wey oo gaar ah calaamatu calaamada lagu garta addamatu waa damada xarakada oo godkaa xarakadaasaa lagu garta calaamad u ah iyo wamaa naaba canhaa wixii ka naaib noqdo damo iyo wixii ka naaiba calaamad waxa uyihin kelmadu inay rafcisanta rafco waxaa la yidhaha isbedel kelimadda ku yia ku yimaada isbedelkaas waa macnawi laakiin calaamadda lagu garto waa damada iyo wixii damo ka naaiba damana afar shaya ka naaib saddex shaya ka naaib noqdo alwaawu wاlalifu wاnuunu saddexdaasaa ka naaib noqota dambana saddex shaya ka naaib noqota alwaawu wاlalifu wاnuunu marka damo iyo saddexda ka naaib noqota afartaas aa lagu gartaa meesha rafcadu ku jirto rafcadu waa isbedelka kelimaddu ay isbedelaydo waa macnawi calaamadna afartaasa u ah wa huwa rafci fi اsilaaxi xaalu ahaaday tagayuru waa isbedel maksuusun la gaar yeelay calaamatu calaamada lagu garto rafcada addamatu waa damo iyo wamaa naaba canhaa wixii naa'ibka ah wasatacrifu waad gara doontaa qariiban mardhow maa yanuubu waxa ka naa'ib noqda canidamati damada fi lfasli fasalkaad ku gara doontaa fasalka alaatii soo socdoo imaanaya fasalkaasaad ku gara doontaa waxyaalaha damada ka naa'ib noqdo oo ah alif wow nuun insha allahu hadduu alla doono alla hadduusan doonin baramaydiin kahorad iska dhime ama ka horaad casharka kaare ama waa fahmi weyne waa alla inuu doona shardiis ah, ilaahay inuu doono un baad ku baran kartaa oad ku garan kartaa wayaqacu rafcu rafcuhu waa dhacaho waa galaa fii kulli mid kastoo min alism ism ah iyo walficli ficil isimka waxaa loola jeedaa isimkii mucradkaah daahirkaa ficilkana waxaa loola jeedaa ficilkii mudaarica ahaa alkhaani can nuunayn ah, labadaasaa loola jeeda rafcuhu waa galaa ism iyo ficil labadaba naxwu yaquumu caliyun cali waa istaaga hadda yaquum waa ficil mudaari waa rafcisan tahay rafcii calaamadan ku galayna waa damada miimka saaran caliyun waa ism waa rafcisan yahay oo waa faacil calaamadan ku garanayna waa damada ya-da kor saaran wayasdaxu waa qayliyaa albulbulu shimbirkii oo cod quruxdiisa ay carabtu kuba mahmaahdaba ah, mahmaaha ay ka dhigaanba waa cod qurxooyin ah, bulbulaa la yidhaahdaa bulbul wa bihi اlmahalu fii xusni sawt ah, la yidhahda axsanu waxa weeyaan min min sawt اbulbula la yhahda sawtka oo aad tusaalaha laga dhigayo wayasdacu waa qaylyaa qaylada wey yasiixu wey daabkaxashada waynu kugu yaallaa xulalu dahabiyaha inay tahay yasiixu macnaheedu inuu yahay yasdax ah, waa qayliya albulbulu yaquumu hadda waa ficil mudaaric caamil rafciyaa ku jira caamilkaas waa macnawi waa ficilkan ka marnaashada uu ka maran yaho ka qaawan yahay caamil nasbiya iyo mid jasmiya mar hadduu labadaas ka maran yahay mid rafciyaa ku jira yaquumu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasib wاljaazim wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aqi waa rafcisay calaamadan ku garaynana waa damada caliyun faacilu yaquumu marfuuc waa rafcisan wa calaamatu rafci maxaa calaamada ku garayna الdmة ظاahiraة عalى akhiri وysdq bulbuluna waa la mid xraabka وama نصب نصbihi fahuwa nasbuhu fi luqati luqada carabiga dhexdeeda xaal u ahaaday alstiwaau waa kor noqosho iyo walistiqaamatu toosnaasho alistiwaau sinaasho kor noqoshaa dhihin hadda waxaa loola jeedaa istiwaha shaygu inuu isla eg yahay ayaa loola jeedaa maanta saasaa loola jeedaa waa nasbu nasbaha fi luqati xaalu ahaaday wa ama nasbu nasbaha fa huwa naصbuhu fi luqati xaal uu ahaaday alistiwaau waa sinaasho wاlistiqaamatu toosnaasho saas wey wa huwa naصbaha fi اstilaaxi اstilaaxa nuxaadda xaal u ahaaday tagayurun waa isbedel tagayurkeesoo maqsuusun la gaar yeelay tagayurkaasoo calaamatu calaamada lagu gartaa alfatxatu ay tahay isbedel kelimadu ay isbedelayda wey aqirkeeda calaamada lagu gartaana waa alfatxatu wamaa naaba canha waa fatxa iyo wixii ka naa'iba waxaa ka naa'ibana waa afar alalifu wاlkasratu wاlyaau wa xadfu nuur waa la yaqaan horaad u baratay afartaasaa fatxa ka naa'ib noqota wa alalifu wاlkasratu wاlyaau wa xadfu nuur kaasaa la idhaha nasbu halkuu gala nasbu ismna waa gala ficilna waa gala wayaqacu waa dhacaa annasbu nasbu fii kulli mid kastoo min alismi ismka ka mida iyo walficli ficilka ayda noqoshee ayda waxaa way sidii rafcadu ay u gelaydoo kale weeye naxwo lan uxiba ma jecli alkasala wehsida wehsi waa nabca aniga cashar dhegayso miiska iska saar berri galab soo qaad markii jawaabta lagu weydiiya indhaha caddee ma jecli taas lan uxiba ma jecli alkasala weysida hadda fiiri uxiba waa ficil mubaaric waa nasbisanta maxaa yaele caamil nasbiyaa ka hor maray lantaas way caamilku inay nasbisan tahay fadxadan ku garayna ba'da kor saaran alkasala waa isim waa nasbisan yahe maxaa yale waa mafcuul bih uxibudaa nasbidoo caamil u ah ficilkaana caamila oo ku camal falaa uxibadaa caamil ah oo alkasala ku camal fasha uxibana iyadu yaa ku camal falay lanta haddii lu ihahdaa lantu waa caamile aawa macmuulkay ku camal fashay uxiba uxiba waa ficil waa caamile aaway macmuulku ku camal falay kasala marka hadda alkasala waa nasbisantahay calaamadan ku garayna nasbadana waa fadxada saaran lan xarfu nafyin wa nasbin waistiqbaalin mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alraab uxiba ficlu mudaaric mansuub bilan wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih wafaaciluh ficil mudaaric hamse lagu bilowday wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu ana alkasra mafcuul bihi mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih wa ama alkafdu kafdaha fahuwa kafduu fi luqati xaalu ahday atasafulu waa hoos noqosho hoos u dhac wey tasaful hoos noqosho ama hoos u wahuwa khafduu fi listilaaxi xaalu ahday tagayuru waa isbedel maksuusun la gaar yeelay maksuusun la gaar yeelay tagayurkaasoo calaamatu calaamadda lagu gartaa ay tahay alkasratu kasro iyo wamaa naaba canhaa kasro wixii ka naaib noqda waa laba waxa ka naaib noqda alfatxatu weliya labaa ka naaib noqon jirtay kasro alfatxatu walyaa-u labadaasaa ka naaib noqon jirta khafda halkuu galaa walaa yakuunu lkafdu kafduhu ma ahaado ilaa fi lismi ism maahn meel kale ma galo meel kale ma galo maxaa yeele caamilka keenayaanba meel kale gelayn xuruufulkafdi meel kale ma galaan ismay galo marka kafduhuna meel aan ismayn ma galo naxw ta'allamtu waan xanuunsaday min alkasuuli wehsi badanaha qalbiga ila xanuuna wehsi badana markaan arko dhibaatada haysa meeshaan iska fadhiyaa hadhow dhowr sano kadib wuxuu arkaa dadki ardadii la fadhido cirka marayda xifdigaha lixaada agtooda maraya isaguna bartiiyuu fadhiya dana kuwo kaloo saddex sano kadib juruubiga loo bilaabayo kuwaasu ag fadhina markay saddex sano joogaanay lixaha gaaraan uu iska quusana u leeyahay wax la baran kara maana iga wad meelahaasu fadhiisaa markuu arko kii juruubiga la dhegaysan jiro caalima oo masjidka fadhiyo dadka diinta uqaybinaya uu leeyahay kaas waagi wax baraaya meeshaanan ku arki jir waa isnaqaan waa isla akrisa jir sheek hayta isla akrisa jir haytare habkaad aad adig marka weysi badane markaan arko aqalbi uu ila xanuuna daycaadda haysata qofkaas iyo dindarada iyo dhibaatada ku soo socda alla waalkeena naga reebi digaagga markii loo dhigo ukunta labaatan xabaa loo dhiga hadhow qaar jiijiinu noqona digaagu noqona qaarna fuunto ardayga fuuntooba weysi badane weysi badana waa fuunto alaiska tuura qashin qiima mayo allow fuuntaha naga dhig ta'alamtu waan ka xanuunsadaa minalkasuuli weysi badana weysi badane aan ka xanuunsadaa ta'alamtu ficlu wa faacilun ta'alam ficlu maadin mabniyun cala sukuuni litisaali bidamiiri rafci mutaxarik laa maxala lahu min اأعraab wta damiru mutaصilu mabniyu calى dami fi maxali rafci faacil min alkasuli min xarfi jarin mabniyu calى الsukuni waxurika bاlkasrati takhalusa min iltiqaaءi saakinayn wa kaanat اxarakatu fatxaة lأnnaha akhafu اxarakaat alkasuul ism majruur bmin وcalaamaة jri kasraة ظaahiraة في akiri aljaar wاlmajruur mutacaliqaani bta'lamtu hadda alkasuul alkasuuli waa khafdisan yihi calaamadan ku garaynaa waa kasradaas kasradaasaan ku garayna wa ama aljasmu jasmaha fa huwa jasmuhu fi luqati luqada dhexdeeda xaalu ahday alqacu goy jazama waa gooyey wey luqada carabiga jazama waa gooyo waa jasmiyey wa fi listilaaxi istilaaxa dhexdiisa xaalu ahday taqayuru waa isbedel maqsuusun oo la gaar yeelay tagayurkaasoo calaamatu calaamada lagu gartaa asukuunu sukuun ay tahay iyo wamaa naaba canhu wixii naa'ibka ah waa isbedel kelimadda aakilkeeda ku timaadee jasma haddii la yidhi kelimaddu ku jirana waa ficil mudaaric kelimaddaasuu ku jira waa isbedel oo kelimadda ku yimaada isbedelkaasna calaamada lagu gartaa waa sukuun iyo wixii ka naa'iba waxaa ka naa'iba waa xadaf keliya xadaf keliya ka naa'ib noqda walaa yakunu ljasmu jasmuhu ma ahaado ilaa fi ficli mudaaric ficli mudaaric keliyuku gala meel kale ma galo naxw lam yafus ma liibaanin mutakaasiru wehsilo mid wehsadaa ma liibaanin mana guulaysan naxw lam yafus ma guulaysan oo waxa weeyaan imtixaankuma guulaysan mutakaasirun mid wehsadaa lam xarfu nafyin wajasmin waqalbin mabniyun calى sukuuni la maxal lah min اlcraab yfus ficlu mudaaric majzuumu bilam wa calaamatu jasmi الsukuun mutakaasirun faacilu yfus marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akri yfuz waa jasmisay hal caamila galay wax jasmiye waa caamilka waa ke lam marka lamtaas waa caamil aw macmuulkay ku camal fasho ficilka yfus aw camalkiina sukuunka khalaas naxwadi waa fahmay intaasaad sii dadaasho waay naxwadu waaba saddexdaas waa caamil iyo macmuul iyo camal faqad tabayana laka waxaa kuu caddaaday ardayo faqad tabayana laka waxaa kuu caddaaday ardayo anna anwaaca alicraab icraabka nucyaalkiisa calaa alaaati aqsaamin qaybo saddexa weeye afartii raam afar u ahaa soo ma ahan afartii saddexay uqaybsame saddexay uqaybsame afarti faqad tabayana laka waxaa kuu caddaaday anna anwaaca alicraabi icraabka nucyaalkiisu calaa alaaati aqsaamin qaybyaalo saddexa inuu ku sugan yahay korkiis qismin ka bedelo qayb ayuu ku sugan yahay qismigoo mushtarakin la wadaagsado bayna alasmaai asmaada iyo walafcaal afcaasha qismi asmaadana waa galaa afcaashana waa galaa waa mushtarak waa mid la wadaagsado waa mushtarak wa huwa qismigaasu arafcu rafca iyo wanasbi labadaas oo icraabta ka mida asmaadana waa galaan afcaashana waa galaan waad arkayda ism rafcisan ism nasbisan waad arkayda ficil nas rafcisan ficil nasbisan mushtarak wey labadaas waa qismin ayuu u qaybsamaa qismigaasoo muqtasin gaar ku ah muqtasin oo gaar ku ah bilasmaai asmaada wahuwa qismigaas alkafdu kafduu asmaadu gaarku y waaba calaamad lagu yaqaan ism kafdu wa qismin u qaybsamaa qismigaasoo muqtasin gaar ku ah bilafcaali wa huwa اljasmu waa jasma asila asiladaas inaad ka soo shaqaydo adaa lagaa rabaa waa dersiga dambe asiladaas calaamaat اlcraabi icraabka calaamadihiisi haadaa maxaluhaa halkan waa meeshii looga hadlayey qaala mحamed ibn mحamed ibn daawuud asinhaaji almacruuf ibn اajrumi wuxuu yidhi baabu macrifati calaamaati اlcraabi hurdaaya kacmarka waxaa la yidhi halkaan mar haddii la soo gaaro ilaa baabkaanu ka dhammaanayo meeshii naxwo lagu fahmi jiraad joogtaa jilb iyo calaacal inta u fadhida aa qaybu fahmi gadaa hurdaayo warkiisaa ka laakiin inta jilb iyo calaacal u fadhido indhaha keensatay maskaxa aa ah, qaybufahmi qaybufahmi weyne maxaad umalaynad hurday iyo wesilow kaas isagu kuma jiro baabkaba inta tartamayda kuma jiro baabu macrifaat calaamatuxeha baa la yidhaha baabka ugu muhiimsan di ardaygu markuu baabkaasu dhammaad aad fahmi weydo meeshaas yaan waqti kaaga baabi'i waxaad fahmi karta raadso ama mid kaloo la bilaabayaa la raadsadaa ila maogta adiga maskaxda maogta waktigaagu waa qaali meelaadan wax ka faa'iidayn lama fadhiyo soo ma marka baabkan waa la fiiriya markuu dhammaadoo gebangaboobo si mufasalu uga hadla marka hore kadibna haddana mujmalu ka dhiga mujmalkaasaa la isku imtixaana markaas la is-imtixaana haddaad dhacdo ajrubi la bilaabaya ka raadso ah, lama quusto weliga horta laisma yidha waa wax ma baraked korontadan maaragtay yarta aad noo shaqaynaysa toban iyo siddeed kun oo gooru ku fashilmaa layihi ninkii sameeyey toban iyo sideed kun oo gol hadda ka war waa fashilmay isma laha waa fashil waa ku laabana wuxuu leeyahay anaa keeni doona iska da adigana laba ajrubigaad ku fashilantaad kii saddexaad kaale ka war <laughs> marka laakiin baaskaan markuu dhamaado mid cusubaad ka raaseen horey looma sii socdo maxayna meeshu waxdi kuma hayna mogta qaama zaydun lema hayna maantona baabu macrifati calaamaati اlcraabi icraabka calaamadihiisa calaamadahaas la garashadooda baabkoodii wey ah. baabu mubtade ka dhigo qabar soo qadaro baabu macrifati calaamaati اlcraabi icraabka calaamadihiisa calaamadahaas la garashadooda baabkoodii haadaa maxalu maxalkiisa waa kana ah. maxalkii lagu baranayey icraabka calaamadihiisa waa baabkan baabkan wey lirafci godkiyay u sugnaadeen arbacu calaamaatin calaamado afar afar calaamaa rafca leeya kelmaddu inay rafcisan tahay afar calaamaa lagu gartaa oo loo deliishadaa kelmaddu inay rafcisan tahay afartaas calaama intaad ku aragto kelimadda waxaa laydhaha kelimaddaanu waa rafcisan tahay waxaana u deliila calaamad heblaa ku jirta oo calaamadihii rafcada ka mid a afartaasaad u deliishanaysa afartaas kelimaddaad ku aragto maxaad ku xugmine inay rafcisan tahay xaw ah. dariiratula inay rufsan tahay calaamadaanad leeda afartii calaamo rabca ah, mid kamidaa ku jirta lirafci godkii arbacu calaamaatin calaamado afar ha u sugnaadeen ka bedelo addamatu dama u sugnaatay ayadaa afara marka waa asal ayadu saddexda kale ayaday naa'ib ka yihin ah. kelimad haddii la rafcinaa waxaa asal ah waxaa asal ah in damo lagu rafciyo saas darteeda ayada markaan ixraabayna cilayn mayno maxaa yeele shayga asalkaa lama cileeyo saddexda kale ayaday naa'ib ka yihiin saas darteeda markaan wax ku craabno waa cilaynayna tacliilan daba dhigayna liannahu kada alle ah, ah. soo ma jeedi tacliil lirafci godkii arbacu calaamaatin calaamado afaraa u sugnaadeen adamatu damaa u sugnaatay ka bedelo wlwaaw wa usugnaatay wlif alifa usugnaatay wnuunu nuuna usugnaatay afartaasaa lagu gartaa kelimadu inay rafcisanta mid waa asal xaraka ladha wadamada waa xarakada saas u godan saddexda kalena waa xuruuf ayaday naaib ka yihin ayaday naaib ka noqon sharax qaala mxamed cabdulxamiid wuxuu yidhi mxamed muxydiin cabdulxamiid محمد محي الدين عبدالحميد وأقول وحan leeyahay تستaطيiع أrdayo waxaad أwoodaa أن تacriفa inaad garato أن الكلمaةa كelimada marفوuعaة mid la goday inay tahay بiوuجوudi calaamaةi calaamo la helideed ayaad ku garanaya فيi caaqirihaa caaqirkeeda laga helo calaamadaasoo min arبaعi calaamaaتi calaamado aفara ka mid ardayow kelimadan inay rafcisan tahay inaad garato waxaad ku awoodaa afar calaamo mid ka mida ah inaad ku aragto waaqulu waxaan leeyahay tastadiicu waxaad awoodaa an tacrifa inaad garato ana alkelimata kelimadda marfuucatu mid la goday inay tahay biwujuudi calaamatin calaamad la helideed ayaad ku garaneen fii caaqiriha kelimadda aakirkeeda laga helo calaamadaasoo min arbaci calaamaatin calaamado afar ka mid a ah. waaxidatu mid waaxidadoo minhaa afarta ka mida ah, asliyatun asal mid loo nisbeeye wey afarta mid ka mid ah waa asal wahiya midaasu addamatu waa dam wa alaaثun saddexna furuucun faracay ka yihiin canhaa damada wa alaaثun saddexna furuucun faracyaal weeye canhaa damaday farac ka yihiin wahiya saddexda faraca alwaaw wow wey wlalifu alif wey walnuunu nuun wey u fiirso marka kelimad marka la rafcinaa afarta calaamo mid iska soo qabee ku rafci maaha afarta calaamo inta iska soo qabatid ku rafci maaha ma ah taas ogow ah. kelimada marka la rafcinaa afarta calaamo int inta mid iska soo qabato ku rafci maaha kelmadaha la raabaa kelmadaha la icraabaa waa sideed ism mfrada jamcu taksiir jamcu muanasi saalim ficil mudaaric aladii lam yataصil biakhiri shay asmaa اkhams jamcu akaru saalim muan afcaal اams waa sideedaas waa sideed ism mfrada jamcu taksiir jamcu اmؤnas saalm ficil mudaaric aladii lam yakhas اbaakiri shayء jamcu mudakaru saalim asmaa اkamsa muan afcaal اams sideedan kelimadu waa la raaba marka lasoo dhaabi waa iska sideed waa sideed marka saas loo duuduubo siddeedan kelimo kelimadii aad rafcaydo afarta mid iskaga soo dheg maahan afartan calaamo sideedan kelimo midba qaybu iska leeyi ah. calaamadaha waa kala leeyihi kelimad waxay iska leeda damada wax kale laguma rafciyo kelimadna wawda iska leeda wax kale laguma rafciyo kelimaduna alifta iska leeda wax kale laguma rafciyo kelimadu nuuntay leeda may fahamti la laxraabayna meeqay ahaayeen sideed ah, sideed waa sideed waa شhan saddex lagu daray sideed sideeddan marka afartan calaamood waa kala leeyi ah, waa kala leeyi marka u fiirso damada afar kelimaa lagu rafciyaa damadiyaa la bilaaba marka qaala mxamed qaala moxamed ibnu moxamed ibnu daawuud wuxuu yidhi faama damatu damada فتكuن dمdيi عaلاaمaة عaلاaمad ayay نoqotaa لرفع رفعhay عaلاaمad u نoqotaa في aربacaةi مaواaضعa meeلo aفر ahayna ugu نoqotaa aفaر meelood sideed ayaa la xraabaya aفaر meelood markay رafعisan yihiin wax kale laguma rafciyo dama lagu rafciyo inay rafcisan yihiin calaamada lagu gartaa waa in dam lagu aفaر فaمadmةu damdيi فتكuن dمdii عaلاaمaة عaلاaمay نoqotaa لرفع رفعay عaلاaمad u نoqotaa في aربعaةi مواaضعa meeلo aفaرan السم المفرد ka bedlo سم مفrday عaلاaمad u نoqotaa سم مفrda kala قاad ma le مذkر ahaado مؤنث ha ahaado إعراaبku ha ka muuqdo ha lagu qadaro منصرف ha ahaado تنوين ha أqبlo ma la ينصرف ha ahaado kala قاad male ism mfrada lama kala qaadayo xaalatu raf munsarif iyo maalinصarif waa isku mid maanta mudaker iyo muanaf waa isku mid midka exraabkiisu u lafdiga yaho ka muuqana iyo kan lagu qadara waa isku mid ism mfrada dhammaan iyadoon la kala qaadin maxaa lagu rafcinaa damo hadduu صaxiixulcaaqil yahay damadu waa ka muuqani hadduusan صaxiixaaqil ahayna waa lagu qadara khalas ism mfrado oon la kala qaadin damaa lagu rafciya oo calaamada lagu garta inuu rafcisan yahy waa damo faama damatu damadii fatakunu damadii calaamatan calaamay noqotaa lirafci rafcay calaamad u ahaataa fii arbacati mawaadica meelo afaray ugu ahaataa alism اmfradiyay calaamad ugu ahaataa wa jamci taksiiri jamcu taksiiri calaamad u calaamadiisu waa damu wax kale maya jamcu tagsir la kala qaadi ma munsarif iyo maalinصarif waa isku mid baabkan mudaker iyo muanaf waa isku mid kan icraabkiisu daahirka yahay iyo midkuu taqdiiriga yahay waa isku mid dhammaan jamcu tagsir maxaa lagu rafcinaa damu wax kale lagu rafcin wa jamci muanafi saali jamcu muana saalima calaamad ugu noqotaa wa jamci muanai kii la dedigayey jamciisii calaamad ugu noqotaa jamcigaa saalima nabad galay jamculmuanai saalim isaga hadde kala qaadiya maba yeeshaba ah, meel lagu kala qaadaan ma jirin kuwaas meel lagu kala qaadaa soo socota jamcu mufrada abwaab lagu kala qaadayaa soo socota saasaan halkan u leenahay lama kala qaado isim mufrada abwaab lagu kala qaadaa soo socota jamcu tafsiirna meel lagu kala qaadaa soo socota laakiin jamcu salim kala qaadba ma leh isaga meel lagu kala qaada ma jirto waxaa tiraa jamculmuni salim calaamadda lagu garto inuu rafcisan yahay waa maxay waa dam walficli ficilkii calaamad ugu noqotaa ficilkii almudaaric mudaaric ahaa aladi ficilkii lam yatasil uusan la xidhiirsan biaakhirihi aakhirkiisa shay un shayna ficil mudaaric oo aakhirka aan waxba kala xidhiirin marka la rafcina damaa lagu rafciya ama صaxiixulaakhir ha noqdo ama muctalaakhir ha noqdo kala qaad male hadduu صaxiixulaakhir yahay waa ka muuqanee damadu hadduu muctalaakhir yahay waa lagu qadaraa laakiin ficil mudaaric oo aan aakhirka waxba kala xidhiirin waxa la xidhiidsanaa oo la diidaa waa shan shay mimaa yuujibu binaahu ow yanqulu icraabahu sharaxaan ku arki shayga la diidayo oo lagu leeyahay yuusan la xidhiidhsanin waa mimaa yuujibu binaaءahu ow yanqulu icraabahu ficil mudaaric in mabni uu noqdo waajib yaa ka dhiga labadii nuur nuun tawkiid iyo nuunusu icraabka in xarake laga raro oo nuun lagu rafciyana waa alifulinain waaljamaaca yaa almuanas mkhadaba marka shay waa inuusan la xidhiidhsan shaygii muxuu noqday مما yuujibu بناءه ow yanqulu icraabahu wax in uu mabni noqdo waajib ka dhiga sida labada nuun iyo wax icraabtiisa ka rara oo u rara in xaraf la icraabo iyo nuun midna waynuusan la xadhiisan markuu sidaas yahay calaamadda lagu garto inuu rafcisan yahy waa dam qaala maxamed takuunu damatu damadu calaamatan calaamay noqotaa calaa rafci kelima kelimadda la gudideeday calaamad u noqotaa kelimadan inay rafcisan tahay calaamay u noqotaa damadu fii arbaci mawaadica afar meelooday ugu noqotaa almawdic اlأwal meesha ugu horayda oo damadu calaamad ugu noqota rafcada alsm اmufrad waa ismkii la kala yeelay wاlmawdic الثaanي meesha labaadna jamcu tagsiri weeye wاlmawdic الثالث meesha saddexaydaana jamcu lmu'anasi saalimu waa jamc muan saalim wاlmawdic الraabic meesha afrayda oo damadu calaamad rafcada ugu noqoto alficl mudaaric waa ficilka mudaarica aladii ficilka lam yataصil uusan la xiriirsan bihi ficilka alifu اثnain ko walaa waaw jamaaca labo walaa yaa mukhaadaba saddex saddexdaas hadday la xidhiidsadaan waa wixii ixraabka rarayay mima yujibu mima yanqulu icraabahu wey walaa nuunu tawkiidin nuunu tawkiid waysan la xidhiidhsan nuuntaasoo khafiifatun fudud aw haqiilatun culus walaa nuunu niswatina waynaysan la xidhiidhsan nuunu tawkiidka labaad nuunu tawkiid oo culus layusjananna waa mid kashidan iyo nuunu tawkiid fudud walayakuunan min asaakhiriin lanasfacan midda ku jirta wey walaa yakunan marka midna weynaysan la xidhiirsan nuunutawkiid ama ha cuslaat ama ha fuubaad labada midna weynaysan la xidhiirsan ama alismu lmufrad isimka la kali yeelay maxaa loola jeedaa ism mufrada wa ama alismu lmufrad isimka la kali yeelay falmuraadu kan loola jeedo bihi ism mufrado haahuna halkaan wuxuu leeyahay haahuna halkaan wuxuu uleeyahay leeyahay shan baaba looga hadlaa ism mufrada shan baab baabulkelima alkalaamu huwa lafdu lmurakab marka la joogo mufrad waxbaa loo yaqaan baabu macrifati calaamaati اlicraab baabulicraab marka la joogo mufrad wax kalea loo yaqaan wax kalea loo yaqaan baab اmbtadi wاlkhabari wax kalaa loo yaqaan mfrad baab اlcalami marka la joogo wax kalaa mfrad loo yaqaan baabu laa wlmunaadana wax kalea mufrad loo yaqaan ah, shan baabaa looga hadlaa likulli maqaamin lahu maqaal meel walbaaba war u munaasib hela mufrad meeqa baabaa looga hadlaa shan marka la joogo baabu lkelimati ilaa kalaam iyo kelimatu iyo kelima jiraan idhi soomaa mufrad waxbaa loo yaqaan baabu licraab waa midkaan hadda joogno mufrad waxbaa loo yaqaan baab اlcalam marka la joogana mfrad wax kalea loo yaqaan baab mubtada wlkhabarna mfrad wax kalea loo yaqaan baab la annafiyati liljinsi wa baab lmunaadana mfrad wax kalea loo yaqaan bal baabulkelima aan ka soo bilowna baabulkelima marka la joogo mfrad waa maxaa la yidhaha maa laa yadulu juz'uhu calaa juزءi macnaahu saasaa la yidhaha mfrad maa laa yadulu juz'uhu calaa juزءi macnaahu waxaa la yidhahdaa shay haddii la kala qaado macnihii guuduu tuseeyey qayb ka mida aan tusayn maa laa yadulu juz'uhu calaa juزءi macnaahu waa wax haddii la kala qaado qayb ka miduhu macnihii guud qayb ka mida aysan tusayn hadda fiiri shayga waxaa lagu fahmaa shayga ka soo horjeeda waxaad tidhahdaa gulaamu zaydi zayd addoonkiisii kala qaad ulaam keligiis muxuu tusaa addoonu tusaa macnihii guud qayb ka midu tusa zayd keligiisna macnihii guud qayb ka midu tusa mufradku saas maaha zaydun aa lahaa mufrad marka baabulkelime la joogo zaydun oo kale qaama oo kale hadda zaydun kala qaad zaydi soo qaado zaa'id keligeed meel ku qoran adag ma zaa'idii zuhdiga mase waa zaa'idii ziinada mase waa zaa'idii zaydun ku jiri jirtay miday ta adu ma tahay mid gaara miyay kutuseen may midna kutusina gaar haddii la kala furfuro macnihii guud wax kamida ah kutusimi hadda zaa'id meel ku qoran zayd ma laga fahmay ma laga fahmay maxaa yaele ma tii zaa'idii ziinada ma tii ay ku jirtay zuhdiga mase waad mi soo ma jeedi waa sidaas diinaar bal hadda deelka keligiistaa ma daalkan waa kee ma kii dunya ku jiri jiraya ma kii diinta ku jiraya mase waa kii diinaarka wax laga saamay marka mfrad maxaa la yidhahda maa laa yadullu juz'uhu calىa juزءi macnaa waa wax haddii qayb kamida la qaado macnihii guud wax kamida uusan tusayn ee uu macno beelayo baabul kelime markaan joognay saas haye baabkaanna mufrad xaa la yidhaah waa kana maa laysa muana walaa majmuuca walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaaءi اkhams saasaa la yidhaha baabkaan markaan joogno baabulcalaq marka la joogo baabulcalaq ala tega isimka calamka baabkiisa maxaa la yidhahdaa mfrad maa laysa murakaban waa waxaan murakab ahayn maa laysa murakaban al maa laysa murakaban baabu lmubtadai wاlkhabari marka la joogo mfrad maxaa la yidhahda maa laysa jumlatan walaa shabiihan bijumlati baabu la alati linafyi jinsi iyo baab munaadana maa laysa mudaafan walaa shabiihan bimudaaf likuli maqaamin lahu maqaam boos walbaa war gaaru leeyahy marka shantaasaa looga hadlaa saas darteedu kuu leeya haahunaa mufrad haahunaa kuugu danaa meeshaad ku aragtabaad mufrad inaadan qaacidadan ku keenin markii lu yidhah mufrad xaal lagu yidhah iyadoo la joogo baabul kelima ama iyadoo la joogo baabulcalam ama iyadoo la joogo baabmubtada mufrad xaal la yidhah maa laysa muana halka haba maa taqaan adig saas saasuu kaa ilaalaa haahunaa saasuu kuu leeya mfradkan kuu sheega waa waxa mfrad loo yaqaan fii baabi macrifat alaam amase fii baab اcraab iska dhig wallahu subxaanaه wa taعalى aعlam slى اllahu وslم وbaaraka عalى nabiyina mxamed